ayaa bes wax kale lama socoto taas baa wasiya lagu magacaaba ujeedaduna waa shaksi dee uu khadkiisii garanayey ama hala mucaasaroodo oo halle wakti ada ama yaanu la wakti ahaaninbe ayuu xadiid ama axaadiis khadkiisii ku qoran oo sanadkiisii uu dee uu ku warinayayna meesha ay joogto ayuu helayaa laakiin wax ijaazo ah oo u ka haystaa ma jirto taas baa wijaado lagu magacaabaayo oo waxaa dee suxufta lagu helayo laga helayo dad la garanayana kitaabadood ama khadkood kuma sugnaaday khadkood lagu sugnaaday la garanayo iyo sanadkoodii ay ku warinayeen axaadiistaasna ay kuma qorantay laakiin shaksigan helay ama mucaasirkoodana ahdo ama yaanu la mucaasaroone wax markaa dee ama riwaayo ah oo ijaaze ah munaawalo ah samaac iyo qira'a mid uu ka leeyahay xaggiisa uga sugnaadayna aanu jirin taasna wujaad ay ku magacaabaan haddaba labadaba khilaafkan baa ku suganoo de waxayn kol haddaanay ijaasa jirin wasiyadii dee inay maaha taxamul uma xawey ama wax laysu idmayo iyo weri dariiqeedna imika kumaba sugna shaksigu si kale ayaaba ugu dardaarmi karaaye waxa weeye wasiyo wax laguma warin karaa qowlkooda raajixi yahay wijaadadna waa sidaas kale wijaadadna waa ta aan soo sheegnay oo markaa waxaa la yidhaha waa waxaa dee cilmiga saxiifo min gayri samaac walaa ijaasa dee intaas saxiifo laga helay samaac iyo ijaasa shaksigu aanu lahay taasna shaksiga wax lagama warin kara camalku iyadu waa mid waa lagu camal falaya e, macnaa shaksigan dee ama kugu dardaarmay ama ad khadkiisii waxaan aad kula heshay ayaan lagaga warin karayn baa leeyo dee ijaazana ma jirto samaac ma jiro qiraa'a ma jirto markaa dee si aad kaga xambaartay kol haddaanay jirin can fulan markaa ma odhanaysid ama akhbarani fulan iyada suurooyinkan ma odhanaysid walkhulfu khilaafkan imakaan ka soo baxnay iclaamka ku sugnaa yajri waa dareerayaa ama uu ku imanayaa fii wasiyatin dardaarankii iyo wafii wijaayatin wijaadadiiba labadaba uu ku imanaya haddaba walmancu mancin la manciyo ay mancu riwaayati fiimaa ay bihima wey wasiye iyo wijaado in wax lagu wariyo mancin la manciyona qufiya waa la raaco kaas baa asaxaa weeye waloo dee khilaaf jiro khilaafkuna xagga wasiyada xoog badan yahayba laakiin waxa weeye mancin la manciyo oo mancinta la manciyo waa biriwaayati bihima warin iyaga wax lagu wariyo la manciyo taas kufiya waa la raacay wey wafi alaaati idaa saxo sanad wujuuba camalin fi lmuctamad weli wa waxaan anagu ictiqaadinayna haddaan muxadisiinta nahay fi alaaati saddexdaba may wa waxaan ictiqaadinaynaa wujuuba camalin weeye camal wujuubkii baan ictiqaadinaynaa fi alaaati saddexdaba oo saddexda waa iclaamkii wasiyadii iyo markaa wijaadadii idaa sax hadduu saxiix noqdaa sanadu sanadkan waxaan axaadiistan dee ku sugan iclaamka ama wasiyada ama wajaadada sanadkooda hadduu sugnaado kuwa dee xujo ay noqdaan in lagu camal falayo shaksigii arrintiisu oo markaa axaadiistani kusoo gaadhay iclaam ahayd ama wasiyo ahayd ama wajaado ahayd camalfal lagu camalfalaa inuu waajib yahay taas baan arkaynaa filmuctamadi qowlka isagu muctamadkaa waayo camalku uma baahna riwaayo ee wuxun buu u baahanyey waxana wax saxiixa inuu yahayba weeye oo markaa kol haddii dee taas ay sugnaato iyada waa lagu camal falayaa weeyo haddii arrinta ay ku xidhnaato riwaayo dee inagu inta badan sanad inoo xidhiidhayaaba waa yaryahayba waa naadirba waana taa dee sharcigaasi na soo gaadhay axaadiistii rasuulka oo badankooda sanad inoo xidhiidhayaaba aanu jirin marka haddana dee waxaa inagu waajibaan camalfal camal falo uno camalka isaga wuxun baa la doonayaa waa dee inuu wuxuu sugnaado un kol hadduu sugnaado camalfalkiisi waa waajib ta laga hadlayaa waa riwaayo shaksigan dee sanadkiisii saa mutasil uu ku noqdo taasun baan jirin qaybahan dambe laakiin camal kol hadduu sugnaado sanadka saxiix noqdo waa lagu camalfalaya wa fi alaaati saddexdanba waa icraabkii iyo wasiyadii ujaadadii dhaa saxa sanadu sanadkii hadduu saxiix noqdo oo sanadkii macnaa mid kastaba dee uu saxiix noqdo oo lagu warinayo wax naraa waxaan ictiqaadsanayna oon annagu ku tegaynaa wujuuba camalin camalfal iyada lagu camalfalay inuu waajib yahay fi lmuctamed qowlka isagu markaa dee xoojada ah ama muctamadka la ictimaadsanayo yuqaalu fii wujaahatin markaa markuu axkaamtoodii ka soo baxo alfaadihii la odhanayuu sheegaya markaa yuqaalu waxala khaasatan wijaadada yuqaalu waxaa la odhanayaa fii wijaatin wijaadada fiigeeda waxaa la odhanayaa wajadtu bikhadihi wey wajadtu waan helay bikhadii fulaan khadkiisii baan sidaa ka helay oon ku arkay taas buu odhanayaa in takal ama takhil waa dee khaalaya khaalu iyo khaalaya khiilu labadaba ficilku bimacnaa danno waa u yimaadaa waa maadigiisa markay tahy mudaariciisna markuu hamsada leeyahay markaa waa qiyaas kuma yimaado waxaaba dee ikhaalo buu ku yimaada qiyaasku wuxuu akhaalo inuu ku yimaado akhaalo laakiin waa sidee qiyaaskii waa khilaafay marka ikhaalo buu ku yimaada walow la arko bacd alcarab dee akhaalo ku yimi laakiin dee luqadoodii fasiixa ahayd walow qiyaas khilaafsan yahay waa ikhaalo markaa taas waa in takal haddaad u malaysana oo ujeeddadu khadkii fulaan inuu yaad u malaynaysaa ee ma yaqiininaysid markaa taqulu waxaad odhanaysaa danantu waan u maleeyey macnaa waxaa dee wajadtu fii kitaabin danantu annahu khadu fulanba macnaa waxaan dee kitaab ku arkayba aan u malaynaya khadkii fulan inuu yahay kada wa xadaanaa fulan can fulan can fulan taa kalese markaad khadkiisii ogtahayd hubto wajadtu baad odhan wey fii kayri khadin qaala maa lam tartabi ay markaa wa taqulu waxaad odhanaysaa fii kayri khadin waa khadkiisii wixii aan ahayn ee sheekha khadkiisii aan ahayn laakiin kalaamkiisii ahaa ta'liiftiisii khadkiisii aan kuma sugnayn ama yuqaalu fii wujahatin wa waxaa la odhanaya fii kayri khadin waa khadkiisii wixii aan ahayn qaalo ayaa la odhan maalam tartab haddii aan ka shakin fii nuskati nuskada aanad ka shakisnayn marka haddii dee shakisaasi jiro taxara bal isagee uu taxari ama ixtiyaad uu ku sugan yahay manaa sida dee taas ku dadaal weyo manaa waaad uataxara waxaad uqasadaan sida aswabkaa ama awlaa ah uqasad fi kaafigiisa tusib waad asiibi imaka halkan wuxuu iyada sheegayaa beydkan wixii wajaado ahaa haddaad dee shaksi khadkii aad wax ku aragto khadkiina aada hubto inuu yahay waxaad odhanaysaa wajadtu bikhadi fulaan qaala xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan taas baad odhan haddii waxa weeyaan aada khadkii waa jiraan waad u malaynaysaa ee laakiin ma yaqiininaysid suurada caynkaasi ah jasmina wajadtu bikhadi fulaan ha odhane markaa waxaad odhanaysaaba oo imaka deeq wajadtu fii kitaabin danantu annahu bikhadi fulaan ba markaas ama akhbaranii fulaan annahu khadu fulaan ayaa waxaan ku arkay dee xadadanaa fulaan can fulaan oo markaa danigii baad caddaynaysaa taasi waa markay khadkiisa tahay ee imika kitaab baaba dee imika sheekh leeyahay kutubtan iminkaan haysanaba sheekhadii lahaa dee khadkoodii kumaba sugna khadkoodii maaha markaa khadkiisii maaha waaba taaliiftii inaad soo naqlisaad doonaysaa markaa iyada ha odhan dee wajadtu bikhadi fulane qaala fulan baad odhanaysaa suurada caynkaasi qaala fulaan mee khadkiisii maaha qaala fulaan baad weliba markaad qaala fulan odhanaysaa waa marka aada nuskadani inay dee markaa ama kitaabkani taaliiftiisii inuu yahay ta aada hogtid ee shaki aanu kaaga jirin ama iyada haddii shaki galo oo dee meeshii shaki jiro iyada suuradaasta eh, markaa taxarigu ama ixtiyaadku ku sugan yahay baad la iman oo waaba adigoo dhaa balaqanii can fulan ama wajadtu canhu iyo ama qara'tu fii kitaabin akhbarani fulan anahu taaliifu fulan iyo cibaaro saasa ayaad odhanoo marka walow dee marka dambe sidii dee aanu kusoo marrayba taqriibkii ay dee sir wax la yimaadeen dadkii dambe oo xataa iyadoo nuskadii aan laba hubin oon hagaag loo markaa nuska muqaabalaiyo waxyaala saasa ma aan dee saas aad loogu suginba ay qaala fulan iska ilaan sir wax dambe laakiin taa ixtiyaar taxadigu taxarigu ama ixtiyaadkuu ku sugan yahay ayaad laba iman weye fii kayri khadin markaa yuqaalu waxaa la odhanaya fii kayri khadin qaala ayaa la odhan maa lam goormada qaalo odhanaysa maa lam haddii aad kaba shakin fii nuskati nuska marka haddii shaki dhaco taxara macnaha taxari u toosan ee ama aad u mudan ee ku haboonan u qasad kaafigiisa tusib waa nasiibi marka wa munqadicun waman ataa bican yudallisa biakbar ruddata wa kulluhu haddaba kan dhammaanti waa wijaadadiiba waxyaalahaasoo dhan markan dee aad khadkiisii adoo huba ama aada malaynayso ama taariiftiisiiba atay umuurahan oo dhan guud ahaanba munqadicun munqadic weeye itisaal ma jiro laakiin markaa dee khadkiisii uu yahay yaqiininaysa markaasay leeyihin shawba itisaal itisaal ayaa adigu wax kaga yar sugan yihiinba ee dhammaantiiba munqadic weeye waman ruuxii ataa la yimi bican iyadoo arrintu ay wijaado tahay can la yimi yudallis waa tadliisinayaa kaasi oo waa tadliisteed aw biakbara akhbara ayuu la yimi ruddat waa la celinayaa dee waa ficladiisa ama riwaayadiisi waa la celinayaa otadinka daraaddeed unbu markaas dee asalku dee waa tataaniirka saakin ee la sukuumiye taasuu yidhi ama iyada shaakir wuxuu ka dhigay taadani inay ismushaaro tahay oo markaa ruddana ficlo amar bay noqon bal shaarixaabad moodaa wantaqidha calaa faacilihaada ku cadfan si wuxuu iyadaba dee ka dhigay shaarixa siday noogu sugan oo markaa la yidhaha rudda celi ta waa tan celiyada haddii aw biakbara ayuu ku warama ilaaqay oo wuxuu hi akhbarani fulan arrintu waa wijaado marka rudda celi taa waa tan celi oo riwaayada caynkana iska celi waayo arrintani dee maaha wa markaa waa waxaan tirin ayuu iminka sheegayaaba oo riwaayadaasi marka waxay noqonaysaa riwaaya daciifay noqonaysa iska celiba wa dhammaanti munqadicun weeye waman ruuxii ataa yimi bican can la yimi yudallis waa tadliisinayaaba oo waxa weeye jawaabtii maanta ka dhigan aw biakbara akhbara ayuu leeyim ujeedadu can fulan bu yihi iyada arrintii wujaadatay taasi waa tabliisba aw biakbara ayuu leeyim akhbaranii fulan bu yihi arrintuna waa wujaado rudda waa la celin bacdigoodna mala taa way sameeyeenbe rudda markaa celi adigu taa waa xaaladan celi ama arrinta caynkaasa ama iyada ruddata haddii la yidhahdo tashaarixan dambena uu markaa raajix yeelayu le insan baa ka daahirsan ruddatun baa asalku ayo waa la celinayaa siiqada caynkaas marka dee ama ahmed kitaabadii wijaadadii akhbaranii uu ku wariyo waa laceen riwaayadiisa wey fain yaqul fa muslimu fiihi taraa wijaadatan faqul ataa min aakhara fain yaqul hadduu ilaa ku muctaridi fa muslimun muslim saxiixiisa taraa waxaad arkaysaa fiihi dhexdiisa aad ku arkaysaa wijaadatan wijaado axaadiis wijaada ay ku sugantaad arkaysaa de wijaaduna waa tan munqadaca markaa saanidaasi waa inay munqadac tahay faqul waxaad tidhaahaa ataa waa yimiyo macnaa waxaa wijaadadu ay ku sugan tahay min dariiqin dariiq aakhara kale isagoo markaa mawsuulo ayuu ka yimi masalan muslim kitaabkiisa waxaa dhacay saddex xadiid oo adugu laakiin isku sanadin uu ku wariyey markaa mid abubakr ibn abi shaybu ka warinayo wajadtu fii kitaabi can abi usama anaa kitaabkaybaa waxaan ku helay aan ka helay waa kitaabkiisii laakiin haddama kitaab mid kale can abi usama oo waxaaba weeye marka saddexaad xadiid bay saasi dhacday waana halkan uu sheegayo dee waaba wijaadadina waa tan laidhi waa munqadax marka waxay noqonaysaa axaadiida caynkaas waxa weeye mid ay ahaydba ama dee rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh waqti waa xanuunsanayay inuu odhanaya ayna ana alyawma ayna ana gadan istibdaala yawmi caaishata iyo markaa xadiid kaleo iyadna caaisha fadaisheeda ku yima innii la aclamu idaa kunta canii raadiya wa idaa calaya kadba markaad i cadhaysan tahay markaad dee kala aqaana markaad i cadhaysan tahayna rabbi ibraahiima baad tidhaahaa marka haddee warkaa kalena rabbi maxamedin baa tidhahaaba iyo mid tazawajani lisit hay-ad caisha saddexda saxiixa muslim bay kusugan waa isku sanad mid kasta abubakr ibn abi shayba yihi wajadtu fi kitaabiik dee waana tan wijaadadii la yidhi waa munqada marka haddii waxaad adigu jawaabaytay sida rashiid ulcataar uu ku jawaabay asaniid kale ayuu markaa abi usaama iyo uu kaga soo naqliyey oo mawsuul buu ku yahay laakiin jawaab kale oo sii fiican oo musanifku iyada halka meel kale isagu ku jawaabtan waa tii rashiid bacabdaare ujeedada muqadace waxay ahayd dee sheekaaga ama nin kale kitaabkiisii wixii aad ka hesho ee khadkiisiia ah, laakiin kitaabkaaga waa khadkaagii waa kitaabkaagii laakiin waxaad xusuusnayn waktiga dawarsatanna waa waracoodii oo ujeedada kitaab kalemu aha ina ibnu abishaybe kitaabkiisiibuu ku arkay axaadiisana inuu qoray waa khadkiisii waanu arkay isagaa qoray laakiin waxaanu xusuusnayn waktigu sheekhiisii ka maqlay marka halkuu dee waa tan ictimaadsan lahaa dee daahir alxaal ayuu iskadiiye waraax ahaan wajadtu fi kitaab yidhi waayo aimada qaarkood baa taasay say daqiiqlacid oo kale ayaa waxaa loola yimi dee juz bal xataa dadkan xuduurkee joogay dabaqada ay khadkiisii ku qorantuu fulaan inuu ka wariyo oo kale markii loola yimi u arkay khadkiisi yihi adka khadkaygii weeye laakiin ma xusuusin waktigaan maqlay kitaabkan maadaama isagoo daacadiisu wuxuu markaa dee wax kasta iskama ijaasaysan jireen wax dee uu gudbiyo ama dee uu markaa isagii dadka u sheegay ama laga maqlay ayunbuu ijaasayn jiro waa diiday xataa naftiisa inuu kaa wariyaba or waxyaalaha caynkaas wixii shaki ka gala samaaciisii bal dee ibnulmuqayar oo kale oo malaa majliskiisa uu joogay ayaa wuxuu ka shakiyey inuu yar looday ama majliska markii uu joogay uu loodo marka axaadiistiisa ma warin jirin ama dariiqa ajnaadiisii laga maqlayna lagama maqli jir isaga amama ijaasayn jirin bal lagama maqli jirin ba haddaba dee tani waa waracoodii ee imarka tani waa kitaabkiisii maha kitaab nin kale kol hadday taa tahay tani dhib ma laha weeyaano de itisaal baa lagu xambaaraya inqidaac ma jira ta inqidaaca lagu xambaarayay waa nin kale kitaabadii markaad hesho ee khadkiisii uu yahay markaas bay ede ama kitaabkaaga naftiisii oo khadkaagii ku qoran oo inaad hebel ka maqashay ku qoran ood xusuusan weyday un markaa maalintii aad ka maqashay iyada dee tani taa la mid ma aha fa in yaqul hadduu yidhaha fa muslimun muslim taraa waad arkaysaa fiihi muslim dhexdiisa wujahatan wujahadaad ku arkaysaa adugu oo markaa taasna dee waa inqidaac bay keeni markaba inay axaadiistaasi munqadaca tahay kitaabkiina waa kitaabkaa dee saxiixaba ahaa faqol waxaa tidhaahaa ataa waa yimi oo axaadiistaas waa wariyey min aakhara ay min dariiqin aakhara iyagoo mawsuul ayuu wariyey kitaabatu lxadiidi الله سبحانه وتعالى على أعلى من والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتابة الحديث وضبطه xadiidka qoritaankiisii la qorayey iyo dabdintii la dabdinayey ayuu mabxadkiisii kan yahay waa dee qoritaankii xadiidka la qorayey nay intaan dabaacadkan ama madaabicdan soo bixin kutubta waxay ku qornayd un far baa lagu qoranayey ha weynaadee hase yaraado marka bal haddaba kitaabada xadiidku siday u dhacayso isagoo xukunkeeda sii horraysiinaya iyo sida loo dabdinayo waxyaalo dabdigaa ku tacalluqsan oo iska kala duwan oo dee imanka xaajadeed iyo baahideedu markaa ahay kol haddii ay jirto kutaab madbuuca u la iibsanaya aanay jirinba laakiin macrifo dee khaasatan kutubtii maqduudaadka aada u badan waxaa laga madbaceeyeyna inagu iyo inaan arkinbe ay ka yar yihiinba waxaa markaa aan la madbacayn oo had iyo goorna dabdiyada caynkan iyo istilaaxyada caynkan ay isticmaali jireen ayaa dee si kuwa loo ogaado say ahayd iyo markaa loola fahmo istilaaxaadka ku sugan ayuu baabku jaanibka muhim uga noqonaya khaasatan kutubta makhduudaadkee hore ee usuusha marka la helo markaa wuxuu uhi kitaabat lxadiidi xadiidka qoritaankiisii la qorayay ikhtulifa waa la iskhilaafay fiihi kadbiga ama kitaabada nafti dhexdi ayaa la isku khilaafay alifta waa lidlaaqune ima baco waa la isku khilaafay oo dee salafkii khaatan saxaaba iyo taabiciin wixii ka dambeeyey khilaaf kuma jirin ayaa iyagoo xagga kitaabada xadiidka isku khilaafay markaa daa'ifo saxaaba iyo taabiciin ka mid ahaa waxay diidi jireenba in la qoro oo u xunbaabayo u tegeen in axaadiista korka laga qabanayo la xifdiyayo laakiin qoritaankeeda la qoro way diidi jireen ama waabay mancin jireenba intooda badanna way baneeyeen waana isticmaaleen kuwaa iyagu baneeyeyna saxaabo badanna way ka mid bay ahaayeen taabiciin badanna ka mid bay ahaayeen dee markii dambe khilaafkii waabay iska kor noqdayeen haddaba xadiidka qoritaankiisa waa la isku khilaafay markaa wuxuu uhi suma bacdii khilaafkaa dabadii hore aljawaasu bannaani kasbiga ama kitaabatulxadiis uu bannaan yahay bacda ay bacda alkhilaafi saabiq khilaafkaa hore maka la soo sheegay dabadeed ijmaacan xaal u yahay markaa bannaanidaasna ay mujmacan calayhi weeye mid lagu ijmaacay walow masdarka nakiradna dee in badan xaala iska dhaco marka waxa weeyaan mid lagu ijmaacay xaal u yahayba oo khilaafkii suulay wafaa waa taam noqday marka adigu khilaafka hore ayaa jiray ee saxaaba iyo taabiciin waqtigoodii jiray markii dambe se dee qolooyinkii iyagoo xataa kitaabada diidayay bacdigood kitaabana waa laga soo naqliyey kuwana markii dambe waabay dhinteenoo adugu khilaafkii waa go-ay waxaana lagu ijmaacay bannaanida ay bannaan tahay bal dee waxaaba weeye shaksigii haddii ay markaa shaksigan cilmi gaadhsiisii mutacayin uu ku yahayba si kalena aanu xifdisnayna kitaabadii waajib bay ku noqonaysaa imaamka ilaahi wuxuu yidhaha qarnigii saddexaadna marka lasoo gaadho dhammaadkiisii xifdigii aad uu yaraaday ee cilmigii asaaniiddii ay dheeraatay cilmigiina iskaba batay iyo culumtii ay badatay waxay taas noqotay wax mutacayina ama laga maarmaano qorid la qoro haddaan laba qorin imaka inama soo gaadhin innaga oo cilmigu wuxunbuu inagu soo gaadhay xifdi inaguma soo gaadhin tanaaqul markaa saas laba soo kala naqliyey oo ninba nin u soo dhiibay aqoon ahaan dee xifdi ahaan inagumuu soo gaadhin ee wuxuu inagu soo gaadhay qoritaankan la qoray haddii kale dee acsaartaa hore dabadeedba cilmigu uu indiraasi lahaaba markaas maljawaasi bacdan ijmaacan wafahma ila kitaabati alxadiidi ikhtulifa waa la iskhilaafay fiihi afigiisa qoritaanka xadiidka la qorayo uma bacdiyeedna aljawaasu banaani ay bannaan tahay kitaabo xadiid la qoraa bacdu waay bacd alkhilaaf weeye khilaafkaa hore dabadeed ijmaacan xaal uu yahay mid lagu ijmaacsan yahay wafaa waa taam noqday wafasha iyo fii macnaa tamo weeye macnaa jawaaskan oo imika mubtadaade wafaadaas jumladaas baa khabarkii dhacaysa ijmaaca nooxan ilo la xaalay bacduna dee waa bacd alkhilaafi asaabiq dabadii waa lagu ijmaacay wey mustanad lmanci xadiidu muslimin laa tatlubu canniya falkhulfu numibun markaa wuxuu uhi mustanad lmanci mancinta la manceeyo kitaabada xadiidka la manciyey ee bacda asaxaaba ay manciyeen bacda taabiciinna ay manciyeen xujadiisu waa daliilkiisa uu ictimaadsanayaaaba mancigaasi xadiidu muslimin muslim xadiidkiisii weeye ahaa laa taktubuu ha qorina cannii aniga xaggayga ha ka qorina waxaan qur'aanka in shay-an ila alqur'aana way waxba hayga qorina aan qur'aanka ahayn waman kataba cannii shay-an gayra alqur'aani falyamxuh macnaa waxa weeye ninkii waxaan qur'aan ahayn iga qoraana ha masaxo oo ha tirtira waxaas xadiidkaasoo saxiixa muslim ku sugan abi saciid alkhudri ama abu saciid alkhudrina uu warinayo oo dee uu kuga sugan yahay nahyin sida xadiidka imika inoogu sugan laba nahiyeeyo ama rasuulku nahiye salawaatullaahi wasalaamu caleyh ba xadiidku hadduu marfuuc noqdo in wax laga qoro aan qur-aan ahayn kaas baa mancigan la manciyey kitaabada mustanadkeeda macnaa waxa la ictimaadsanaya loo ictimaadsanaya ujeedada xujada iyo daliilka la ictimaadsanaya mancintaasi waxa weeye xadiidka muslim kaas buli ama iyada dee axaadiidta ibaaxada banaanida keenaysa taasi way badan tahay waanay tacadudayba waxaa saxiixayn dhacay khudbadii maalintii fatxu maka rasuulku inuu yidhi intuu abishaahin la odhanayo yidhi i qora uktubu liabishaahin abishaah u qora inuu rasuulku yidhi saxiixayn bay ku sugan tahay waa khudbadii taas maalintaa uu rasuulku kuba khudbeeyey waxaana iyadana abi daawudi ay wariyeen oo adigu xadiidkuna duruq kala duwan ku yimi oo a'immada qaarkoodna ay ku saxiix yeeleen bimajmuuci duruqi inuu saxaabigii cabdullaahi bnu camrin rasuulka wixii uu afkiisa ka soo baxaba qorayay fii xaali aridaa waalqadab oo bacdigood ay yidhaaheen quraysh ka mid a ah, ana dee rasuulka wixii hadalkii afkiisa ka soo baxa miyaad qoraysaa iyaduu rasuulka ilaahay bashariyu dee waqti uu cadhaysan yahay waqti uu raaliyahay intaba ay jirto rasuulku weydiiyey intuu taa kaba yar joogsaday rasuulku markaa wuxuu amray inuu qoro waxaan u sheegay wax xaqa un mooye wax kale inaanu odhanay isagu fii xaali ridaa walqadab isaga xaalkiisa isma bedelo oo kolna riwaayadsa ku timi afkiisa u ishaaray oo far uu deetu yidhi wax xaqa mooye wax kale kama soo baxayo saxaabigaasna dee waabu qoray oo saxiifo saadiqo lagu magacaabayey ayaabuu lahaa oo markaa axaadiistii uu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka qoray wax ka mida ah ay kuba sugnaayeen adilo kalena way jirtaaba oo dee ayaamihuu rasuulku wafaadi doono ama waqtiyadii wafaadi doono aba ki ilaahay keeno kitaab waan idin qoraya waxaanay dee dib isuguba khilaafinbe haddii markaa ti ay dhacday dee may dhicin be ay dhacdona waaba rasuulku dee wuxuu doonayay inuu qoro wax waxaanu qorayno qur-aankii maxfuud buu ahaayo way yaqaaneyna waxaan qur-aankii ahaynba weeye haddaba wixii ibaaxa faa'iideynayana way badan yihinba way ka badan yihin tan markaa wuxuu sheekhu sanadulmanci xadiidu muslimin weeye ahaa laa tatlubu canii ay canii shay ila alqur'aan mooye wax kale oon qur'aanka inayga qorin haddaba falkhulfu khilaaf laysu khilaafay xadiidkan sidaa lagu xambaarayo ama axaadiista kale ee baabka ku aroortay loogu jamcinayo ayaa numiya loo nisbeeyey culimadii oo waxaa culimadii loo nisbeeyey anaa balkhilaafba xadiidkan waxa uu ku xambaaran maqsuudkiisu yahay ay dee isu khilaafeen iyo sida lagu jamcinayay isagii axaadiistii kale kaba badnayd ee faa'iidaynaysay ibaaxo markaa banayn la baneeyo kitaabadii falkhulfu numi ay nusiba ilayhim wey markaa fa bacduhum culimada bacdigood acalahu wuxuu ku cileeyey xadiidkan filwaqfi mawquufnima ayuu ku cileeyey oo culimada bacdigood xadiidkii waxay kuma xambaareen may ku celeeyeen inuu xadiid mawquufa yahay aanu marfuucayn saxiixa muslim dee waa ku sugan yahay waana xadiid marfuuca saxiixa muslim ee eh, laakiin culimmada qaarkood isaga muslimna wuxuu ku saxiix yeelay marfuucnimo ayaa waxay ku celeeyeen mawquuf inuu yahay waxaana ii taalla aniga halkan kitaabka wa bihi jazama albaxru taas baa igu sugan waxaana weeyeen dee kolle waa akhdadun madbacigee kitaabka ku badane waxa weeye in la yidhaaho wabihi jazama albukhaariyu waayo bukhaari baa qowlkiisu kan ahaa weeye oo bukhaari ayaa taa jasmiyo isagu wuxuu ku cileeyey xadiidkan inuu xadiid mawquufa yahay marfuucaanu ahayn oo macnaha markaa dee cidda la timi arrintanba ama ay xaggiisa ka sugnaatay abu saciid alkhudri uu yahay rasuulka salawaat wasalaamu caleyh aanu ka sugnayn taas oo markaa taasu ku cileeyey fabacduhum acallow bilwaqfi wey aakharuuna kuwo kale oo culimmadii ka mid ahaa callaluhu waxay ku celeeyeen nahyigan kitaabada layska nahiyayo bilkhawfi cabsi laga cabsanayo min ikhtilaadin darsan iyo ikhtilaad xadiidkii uu ku darsamo uu ku bilqur'aani qur'aan oo fantasakha markaasuu nasakhmay xadiidkii liamnihi amnigii laga aamin noqday daraaddeed amnigii laga aamin noqday ikhtilaadkaas ee dee waqtigii qur-aanku soo degayay ahayd markii qur-aanka degitaankiisu joogsadee laga aamin noqday ikhtilaad waxaan qur-aankii ka mid ahayn isagii u kuba darsamo ayuu mansuukhba iska noqday tanna waa qowl culimada qaarkood nahyin ku cileeyeenoo waxay yidhaaheen ay ku xambaareenba waqtigaa dee qur-aanku uu soo degayay ay suurtagal ahaydna dadka qaarkood aayaadkii qur'aanka ay rasuulka ka maqleen iyo axaadiistii kale ay rasuulka ka maqlayeen inay meel ku wada qoraan markaasna ay suurtagal ba ahayd dadkii inay dee markaa kalaba saari waayaan oo waxaan qur'aankii ka mid ahay oo qur'aankii markaa kuba darsamo lagala baqanayay ayaa nahyigan yimid oo waqtigaas ee laakiin markii dee khaasatan dadkiina usluubkii qur'aanka ay dee muddo dheer mumaaraysaynayeen ee usluubkan iyo habka qur'aanka iyo nadmigiisu aanu kaga darsamaynba nadmigii axaadiista gees kalena dee nasuulkii qur'aankuba uu joogsaday iyada markaa cilladii way suushay laysugu diidayo ikhtilaad baa laga baqanayo markaa xadiidkii arrintii cilluun bay lahayd ee xukumkuna cilladiisun buu la wareegaa wujuudan wa cadaman kole dee cilladii meeshii ka baxday isagiina xukum aan jirin buu noqday ama saasuu mansuuqkama noqday markii ikhtilaadkaa laga aamin noqday bacdina saasay ku culleeyeen oo markaa wuxuu uhi waakharuuna kuwo kaloo culimmada ka midi callaluu way cilleeyeen nahyigan kitaabada la iska nahiyayo bilkhawfi khawf cabsi bay ku cilleeyeen min ikhtilaadin ay min ikhtilaadi lxadiidi xadiidka ku darsankiisa iyo dheegelkiisa bilqur'aani qur'aankii uu ku darsamo oo uu dhex galo oo markaa dee shaksigaan macrifataa u lahayn qur-aanba uu wadamooduu kala sooci kari waayo taa cabsi laga cabsanayo markaa fawaana waqtigii qur-aanku soo degayey fantasakha markaasuu nasakhmay xukumkan baa nasakhmay liamnihi ikhtilaadkaa aaminkii laga amnaa waa liamnihi amnimadii laga aamni noqday ikhtilaadkaa daraaddeed buu la nasakhmay taasna wqiila da liman nasakha اlkula fii صaxiifatin waqiila bal liaamini nisyaanahu ladii khalal waqiila waxaa la yidhi oo isna tawjiih kale oo nahyigan ay ku tawjiihiyeen daa nahyigani waa nahyintan kitaabada layska nahiyey liman ayuunbuu u sugnaaday nasakha qoray alkula dhammaan waa xadiidkiiyo qur'aankii fii saxiifatin waraaq keliya ku wada qoray ee ninkii markaa kaasunbaa nahyigani u yaallaa qoyshan dee baa looga cabsanayo kii hore ayay isku dhow yihiinbo haddaba waxa markaa nahyigani yahay kii alkulloo waa qur'aankii iyo xadiidkiiba ku wada qoree saxiifo keliya waxaa dhacaysay bay yidhaaheen aayaddii inay maqlaan ta'wiilkeediisii lagu xambaarayay in ay maqlaan oo ta'wiilkii aayadda ay aayaddii laba qoraano hadhow markaa taa u kaba yimaado haddaba bal markaa nahyigu kuwaasunbuu khaas ku yahay wixii haddii saxiifo keliya lagu wada qorayo ishtibaah inuu ka yimaado xataa waktiga dee haba fogaadee ee adigu ikhtilaad inuu ka yimaado in laga baqanayo ama ixtimaalkii uu ku sugan yahay taas baa nahyigu yaallaa ee ama markaa la kala qoro iyada laysuma diidayo oo waqiila waxaa la yidhi daa nahyigani liman buu usugnaaday nasakha nasa qoray alkulla dhammaanba fii saxiifa alkullana waa xadiidkii qur-aankii fii saxiifati waqiila waxaa la yidhi bal liaamini nisyaanahum bali nahyu nahyigan kitaabada layska yska nahiyaya liaaminin wuxuu u sugnaaday liaamininkii ka aaminka ahaa nisyaanahu ila uu xadiidkii iloobo ka aaminka ahaa xifdigiisiina ku kalsoonaa lagana cabsanayay hadduu wuxuu qorto inuu khadkanun ictimaadsado kaas buu u sugnaaday ee laadii khalalin laa laalidii khalalinkii khalal u saaxiibaa xagga xifdiga xifdi saas aan lahayn ee looga baqanayay inuu iloobo taas nahyigani uma yaalo halkanna waa qowl kaloo ah waxa weeyaan ninkan loo diidayo ee inuu wax qoru axaadiidka qoro waa shaksiga horta xifdi lahaa xifdigiisna fiicnaa ee markaa marka leega hadduu xifdigiisaa isticmaalo rabbi ugu nicmeeyey isagu ka aaminay inuu xadiidkii iloobo haddii dee uu wax qorana nicmadaa weyn intuu kaba jeesta looga baqanayo inuu ictimaadsadaan wixii uu qoray shadfiga caynkaasaa la leeyahay qur-aan wixii aan qorin oo wixii kale dee xifdi badan baana qolooyinkaa salafkaasi odhan jireen iyagu qowlkan kooda ahaa qowlka hore ee kitaabada mancin jiray si annagu aanu xifdinay aanu u xifdinay ciddii aanu dee ka warinaya idinkuba nooga xafida uun ha qorina laakiin ninkii isagoo khalal waatu ka cabiree isagoo aan xifdi saasaba lahayn looga baqanayo xataa hadduu markaa xifdiyo inuu iloobo ninka waxa weeyaan aduu kol hadduu iloobayo kitaabadii fii xaqii laga maarmaan bay u noqonaysaayo kaa looma diidayo nahyiguuma yaallo ee kan buu u yaallaa oon isagu ka aaminkaa ilowgiisa xifdigiisuma fiicnaa haddii uu nisyaanan ilowgiisa xadiidkii iloobo ladii khalalni ay laa lidii khalalin khalal miduu saaxiiboo xifdigiisu aanu fiicnayn uma sugnaannukaa looma diidayo bal adigu kitaabadu way kor noqotay markii dambe khilaafkii waanay sugnaatay dee cilmiguna si kale baynooma soo gaadheen haddaan kitaabadaasi jirin waxaana uu leeyahay imaamkii khadiib kitaab madbuucoo la yidhaha taqyiid ulcilm kollay masalada jawaanibteeda guudaan iyo wixii ku soo aroriya umuuro badan oo ku tacalluqsan uu kagaba hadlay qayima uma calaa kaatibihi sarfu lidabdi binaqdi wa shakli maa uma bacdiyeed waa intaa dabadib calaa kaatibihi shaqsigii xadiidka qorayay korkiisa waxaa ahaaday sarfulhimami waa himo himam waa jamcu himmatin himana dee casmiga bilowgiisa qasadka bilowgiisana waa la yidhaha intaan weliba wuxuu aad u adkaanaya casmi aanu noqon casmiga kiisa xooggalena waa la yidhaha waana ka maqsuudka halkan meelahaasana ay ku timaado loo jeedo haddaba waa qasadkiisii adkaa inuu u iilo lidabdi dabdin xadiidka uu dabdiyo taas baa korkiisaa weeye uma calaa kaatibi kii kaatibkiisa waa xadiidka qoraya korkiisa waxaa ahaaday sarfu lhimami waa jamcu himatina waa himo oo qasadkiisii adkaaya xoogga lahaa inuu u iilo lidabdi dabdin uu xadiidka dabdiyo taas baa korkiisa ah weeye oo waxaan uu qorayo ama dee bikhadi lkayrba ku sugan ee marwiyaadkiisa ka mid ah sidee wejkii lagu wariyey inuu ugu sugan yahay markaa adigu waxa weeyaan loo ogaado looga aamin noqdo taqyiir iyo waxyaalahaas inay dhacaan dabdin oo dabdiyo taas baa korkiisa binaqdi dabdigay ku tacalluqaysaa tani oo markaa binaqdi dhibcayn uu dhibceeyo wixii dee dhibca u baahanaa de waatan xuruufta carabida inteeda badan waxa weeyaan dee waa waxaa lagu kala soocaabo waa dhibcaha oo dee intooda badani waa xuruuf kitaabadoodu ay isshabahdo isku si u qorma waa intooda badan dee wax yar baa usoo hadhayaa laga yaaba inta kale markaa waxaa lagu kala soocaya waa dhibcahan haddii dhibcii laga tagana walow dee waqtiyadaa hore ee ay markaa luqadu dee seedii iska ahayd inay darsa markaa ee dadkii iyagu u dhashayna ay iyagu markaa iyagoon tacallum iyo waxyaalo saada ay iska garanayan umuura caynkani aanay ka dhexgelayn umuuro saas ay kaba tegi jireen haddana waxa weeye dee taasi maanta iyo dee waqtiyada dambaba siimay ahayn ay hore loo la ahaan jira ama ay ahaan jirtay marka wixii aan dhibci iyo wixii loo yeelin ishtibaabaa imanaya ama dee aqlaad iyo akhdaweyna way ka imanaysaa ee waa dhibcayn uu dhibceeyo wixii dee dhibic lahaa ee lagaga soocaya xaraf kale ay si u wada dhigmaan dhibicdaas taas inuu sidaa ku dabdiya korkiisa iyo shakli ma kii xarakayntii uu ku dabdiyo kaasoo cajama dhehgelayay oo wixii iyada laakiin irtibaas ka imanayeyna ee tee dhici karta haddii xarakadun isbedesho xataa macnuhu isbedelayay kaasna in la xarakeeyo ayaa kaa korkiisa oo shaklina waxay noqonaysaa dee waa fadxadan iyo kasradan iyo damadan iyo waxaan dee xarakaadka la socday dee sukuunka lagu magacaabo waxyaalaha in lagu qoro marka kan isaga wuxuu ku qayday maa cajamo oo wixii dee iltibaas ka imanayo dhammaanba in la wada xarakeeyo ma aha wixii kol hadduu iska caddaa ee aada isaga muuqday ee saa mooye si kale aan loogu dhawaaqayna dee iyada xarakaynteedu uxubaabay noqonaysaa un waxa weeyaan waxaan loo baahnayn oo shaksigu ku qumaya safi iyo min iyo waxyaalaha caynkaasa xarakaynteed marka le wixii markaa itijaam ka imanayo ama ictibaas ka imanayo inuu markaa xarakeeyo ayaa markaa uusaa xarakadaa ku dabdiya ayaa korkiisa cajamana wuxuu u wadaa bimacnaa istacjam waayo luqadana waxa badan ficilka in loo isticmaalo isagoo adigu markaa mas ah oo dee istacjamo uuno markaa istacjamayna waa istaqlaqaya istabhamo waxay leeh gelayey macnaha sida loogu dhawaaqayaba aanay caddayn ee qarsoonaanaysay dee haddii aan wixii dabdi ahaa loola iman taas buy wuxuu ka soo naqlinaya abu camrin alawsaaci nuurulkitaabi cijaamuh manaa kitaabka iftiinkiisuba waa dee icjaamkiisan waa cijmadiisii oo la suuriyo dee xarakadan iyo dhibcahan lagu suuriyo oo ama dee iyadoo dhibco waxyaalahaas loo yeelo <coughs> adoo taas baa korkiisaa wey uma calaa kaatibi kii kaatibkiisa korkii waxaa ahaaday sarful himami himadiisa waa qasadkiisa adkaa inuu ilaalo dabdi dabdinta xadiidka uu dabdinayo binaqdi naqdin waa dhibcayn uu dhibco u yeelo uu ku dabdiyo iyo wa shakli maa kii wa bishakli maa shakli xarakayntii uu ku dabdiyo cajama dhehgelayay macnaa istacjama weeye taas oo markaa wixii isaga waadixa waxba dee uma baahno dabdintiisa markaa wuxu uhi sheekhu waqiila waxaa la yidhi <clears throat> yushkalu waa la xarakaynayaa kulluhu dhammaantii waxaana kollay dabcaadka kale ku sugan shaklu kullihii lilibtida oo markaa ismi laga dhigo un oo shaklu iyada markaa dee mubtadii khabar bay noqonaysaa lidibtidaa baa khabarkii dhace haddii sidaa la yidhaaho iyo shaklu kullihii dhammaantii xarakayntiisa la xarakeeyaa lidibtidaa-in kii ama mubtadigaa buu usugnaaday oo isagu dee mushkil mu'minkii wixii mushrik ee waxaan mushrik ahayn kalama soocayo waxyaalahu markaa isaga dadkale agtooda waadix kuwa isaga ixjaam ama ishkaal uga imanayaa jira marka kol hadduu shaqsigu mubtadi yahay dhammaan baa hala wada xarakeeyey taasna waa la yidhi waana wax dee aadi markaa iska waadixa aadna laysaga baahan yahayba taasi ama iyada haddii dee ficilka laga dhigo kulluhuna faacilkun bay dhacaysaa waqiila waxaa la yidhi yushkalu waa la xarakaynayaa kulluhu dhammaantiiba wixii naykul markii hore wuxuu hi shakli maa cajam buulo oo wixii mustacjamka ah ama dee isticjaamkii istiqlaaqu ku imanayay ayuunbaa la xarakaynayaa buuhi imanka se wuxuu qowlkan yahay dhammaanba in la wada xarakaynayo yushkalu kulluhu weyn dhammaantii waa la wada xarakaynayaa lidiibtidaa wey oo kaas waa shaksigii dee mubtadiga ah gaar ahaan wey oo kii isaga mubtadiga ahaa waa loo wada xarakaynayaao dee shaksiga waxaa laga arkaa wixii mushkilka ah iyo kii aan mushkilkahayn inaan u kala soocin ciraabta teedii sawaabkahayd iyo teedii khadahayd inaan u kala soocin waxaa dhici kartana shay in looba maleeyo inaanu mushkil ahayn oo dee laisla waa waadix xaqiiq ahaanna ishkaal uu ku sugan yahay oo u baahan yahay dabdiba saa daraaddeed hala wada xarakeeyana waa la yidhi waxaana iskaba jirta culimada qaarkood dee culimada dhexdooda masaa'il fiqiyo khilaaf dhexdooda uu dhacay iyadoo sababta khilaafkuna uu ahaa un icraabtii xadiidka ay icraabeen oo ay ku kala dunaayeenba bal matalan xadiidkaa dakaatu ljanini dakaatu ummi waxay intooda badan ku dabdiyeen dakaatu ljanini dakaatu ummi oo dee mubtadiye khabar ay tahaybo waxa weeyaan janiinka de gawriciisu waa gawracii hooyadii oo macnaa kol haddii dee hooyadii la gawraco isaga aanu ku soo bixin markaa naf aanu ku soo bixin oo markaa gawrac kale uma baahna holo dee wax laga cunabaanu layn lakiin haddana kaas maanta gawrac kale uma baahna taas oo markaa waxaana weeye jumhuurulculamaa waxay deeta u xujaysteen xadiidka inaanay waajib ahayn janiinkii in la gawracaa aanay waajibayn koladii hooyadii la gawracayn waxaa kaloo lagu dabdiyey dakaatuljaniini dakaata ummi dee daal taada la fadxiyo xarakadana isbedel bay keenaysaa waa in markaa nisculkhaafid bay arrinta ku nasbisnaanaysaa ama xadiid ku nasbisnaanayaayo markaa macnuu noqdo dakaatuljaniini ka dakaati ummihi gawraca janiinku waa gawraca hooyadii buu la mid yahay oo sidee hooyadii loo gawracayaa loo gawracaya waana dee xanafiyada qowlkooda janiinku gawraca hooyadii markaa kuma banaanaado xadiidkaasay ku xarakeeyaan weeye ee waa in isagiina la gawraco haddii kale dee markaa waa bakti buu noqonayaa jumhuur culamana iyagoo xarakada taasba ayay waxa weyaan markaa ku tegeen in gawraciisu aan loo baahnay ama dee gawracii hooyadii ka kaafeega waxaana keenay waa xarakadaa yar haddaba markaa dee umuur xataa haddii xarakadii ay macno bedeli karto xarakada caynkaasa ee weliba iska aad isaga waadixabay marka waxay dee taas loo baahanayaa in wixii hagaag loo qabdiyo oo markaa wixii la xarakeeyaba bal dee waxaaba ka mida ah masaa'isha iyagu isuma khilaafeen shaydaanku oo dee jidkaba waa shaydaanka cayn ahaan kaas shaydaanku inuu islaami karo dee islaam ka suurtageliyay inaanu islaami karin manaa waxaa dee ay yidhaahaanba dee isagu dee waa shaydaan un um, oo ma isaga islaambo suurtagal uma u islaamo bacdigoodna way ku tegeenba dee suurtagal inay tahay laga yaaba sababta khilaafkuna matalan xadiid ahaa in shaksi kastaaba inuu qariin lahaa ama uu leeyahay xataa u rasuulka markii la weydiiyay isaguna uu leeyahay oo markaa oo dee qarin jin ah marka ayaa ilaa ana allaha aananii calayhi faaslama iyo ilaa an ilaa ananii acaanum allahu calayh oo markaa faslamu ficilkan baa ma mudaaric oo musamaado maadi oo meesha ma macnaa waxa weeyaan faasilama uu islaamay markaa shaydaankaygii ama qarinkaygii mise waxa weeye anugu waa faasilamu waan ka nabadgelaya ujeeddadu wanaag mooya si lafti kaleba ku yimi khayr mooya wax kalaba ima farayo aniga xumaan uu ii qurxinaya ayaan jirin oo tan waa laba dabdiyay ku dabdiyeen faasilama iyo faasilama waa maadi iyo mudaaricun marka xarakada miimtuna waxay ku kala duwan yihiin baaba ah damadaas laba macnona waataa way kala keenaysaayo isagii baa islaamay iyo anaa ka nabadgelaya xarakadan marka waxyaalaha caynkana dee haddii xarakalaan lagu daayo xuruuftii wax ziyaada ima jirto hamsadan imika maadiga ku sugan ee fa aslama haddii mudaaric ay noqoto hamsadii mudaaricun bay noqonaysaa iyadoo hamsadii meesha ay jirto ayaa haddana dee xaraf mudaarica aanay noqonayn haddaanu ficilku mudaaraca inuu maadi yahayba oo imika zaaid waxyaalihiisa waa idaaya dee anaytu imika ficilkiibu markii hore iskaga sii sugna haddii maadi laba yidhaaho waa hamsadi haddii xataa imika mudaaric laga dhigana hamsadani way dhici jirto isbedel kuma imanaynba markaa aad bay looma kala saari karo dee labada ficil kasta lagu dabdinayo in la xarakeeyo mooyaane lama kala saari karo oo siiqa ahaan laguma kala saari karo haddaba bal markaa waxyaalaha caynkaasaba dee ibaa ama kaba iman karaa waxyaalahaasna waa dee macaanaha isbedeli kara saa daraaddeed hala xarakeeye o dhammaan ba hala wada xarakeeyana oda waqiila waxaa la yidhi ushkalu kullu lidibtidaawe wa fii suman maxalli labsin ukida ay wa fii suman wa ukida waa la adkeeyey dabdiga caynkaasaa ayashatlin xarake la xarakeeyo fii suman magacyadii ama magacii maxalli labsin dheehgal meeshiisa ahaa wey ama wa shaklu shaklin xarake in la xarakeeyo fii sumad magacya la xarakeeyo bacdigood sida hadalkooda ka muuqatana waa inuu laftigu iskaba mufrad yahay oo kelimadii ismi luqaad fara badan ay ku timaado ay tani ka mid tahay uun fii sumad magacyadii ama magacii maxalli labsin dhehgel meeshiisa ahaa ama maxal u ahaa labsina okida waa la sii adkeeyey oo waxa weeyaan walow dee guud ahaan dabdintu ay aada u sii muhim tahay haddana meelo ay aada u sii tahay xarakada ay markaa mulmsii noqonaysaa waxa weeyaan waa magacyada <coughs> waayo magacyadu dee siyaaqan imika ama kalaamkani suu u socday ayaaba kolkol hadalka kaleen iyadu magacyo ahayn aada ku garan kartaa waxaa laftigan ama kelimadan dhawaaqeedu yahay qiyaas baa kelimadii gelayo ama wax ka horeeyaa kuu tilmaamaya sidaad ugu dhawaaqaysay ama wax ka dambeeyaaba waa kuu tilmaamayaan sidaad kelimadan ugu dhawaaqaysayba laakiin magaca markay noqoto dee qiyaas ma galo oo isagii waxaa wixii siyaaqan iyada ama ay ku sugan tahay kalaamkan uu la socdaana waxaan ka horreeya waxaan ka dambeeyaa toon midna kuma tusayo magacan sidaad ugu dhawaaqi lahayd kuma tusayo saa daraaddeed waa maxal labsi badan leh magacyada marka ay noqoto haddaba magacyada caynkaase ishtibaahu ka imanaye aan qiyaaska lahayne siyaaqaydana aan laga fahmayn sidii loogu dhawaaqayay wax ka horreeya ama wax ka dambeeyo ku tusayo sidaad ugu dhawaaqaysaana aanu jirin in la dabdiyo la xarakeeya taasi aad baa loo sii adkeeyey buuri oo markaa wey لأنه لا يستدرك بالمعنى ولا يستدل عليه بالسياق كما قاله البجيرمي صنبا أنا نسخة دعدين لكن كوا كلا سida ku sugan dee kale waa أبو إسحاق النجيرمي oo nuunta iyo jimta waa la fadxiyo نجيرمي قياas ma galo walaa qabla walaa bacdahu shay yadulu caleyh wel markaa taas baa weliba aada loo sii adkeeyey buu ihi wa fii suman maxalli labsin wakida markaa bal markuu haddaba uu horraysay labadan bayd noogu sheegay inay dee aad muhim u tahay shaksiga kaatibkiisa daalibka xadiiskana ay korkiisa tahay inuu aad ugu qasdo dabdinta caynkaasa ee uu dabdiyo hadday tahay dhibco inuu ka xaruuftii u yeelo dhibcaa lahayd iyo hadday tahay xaraka uu xarakeeyo ama wixii iltibaas ka imanayay ama guud ahaanba ayaa wastiyaalihii wax lagu dabdinaye culimaduna ay isticmaaleen oo cinaayadoodii badnayd ay culumta u ihtimaamayeen ee markaa meeshana dee si aan khada u imanna ay dee iyaga jahli adigu dhib waa jahligii weyne ay la yimaadeen si ay akhdaa meesha uga saaraan wixii isagoo saliimana dadkii ay ugu gudbiyaan taas buu halkan inoogu sheegayaa wuxuu idhi wa dabdi daraba yadrib hadduu baabkeed yahay fi lasli asalka ku dabdi waa wixii dee mushkilkaa ah weeye wadbidhu waa kii mushkilka ahaa dabdi fi lasri kitaabka dhexdiisa ku dabdi wa fi lxawaashiyi hawaamishtana xaashiyadu waa hawaamishtiya taasna ku dabdi muqadican xaalatay mid googooynaya xuruufa xuruuftiisa linaashi waa shaqsigii dee markaa cilmiga bilaabanaya mubtadiga aada u googooynayso oo bacnaa waana dabdigii si isagii hagaag xaq dee kelimadii waadaxa uu helo oo waxa weeye tadna beytka wuxuu ku sheegayaa oo waxyaalihii ay isticmaali jireen waxyaalaha dee mushkilka ay u isticmaali jireen kelimadii hadday dabdi u baahan tahay horta kitaabka dhexdeeda kitaabka dhexdiisa waa halkay kaga sugnayd sadarkii ku dabdiyo xarakadeedii halkaa ku caddeen haddana dee waxaa iska dhici karta khaasatan markay suduurtu isku dhowdhowdahay xarakadan kelimada lagu xarakeeyey kelimada ka sarraysa xarakadeedii ama ta ka hoosaysa xarakadeedii in tadaakhul yimaado laba kala saari waayo halkaa ishtibaah ka yimaadaan way dhici kartaa markay suduurta isku dhowday haddaba si taasna haddana looga nabad galo iyo haamishkii oo halkan uu xaashiyada ka cabiray oo halkii kelimada ku toosnayd kelimadii dib usoo dhig oo dib ugu dabdisa ay kelimada hagaa ugu muuqato weliba saas kumay dayne wuxuu leeyahay xuruufteeda googoon oo xuruufta googoynteedu waxaa jirta dee xuruuftan luqada carbeed ba dee aan garanayno xuruuftu markan ay kelimada ku jirto iyo ay la socoto xuruuf kale iyo markay gooni u qormayso go badan baa isku si ahayn oo markaa ay weliba xuruuf kale la socotona ay dee isshabahaanba xuruuf kaloo lamid ah ay ishabahaan marka gooni loo qorayana xuruuftii markaa marka horey ama bilow ku sugantahay ama dhex ay ku sugantahay u ekayd ay ka socnaanaysaan libalaan yacli kale imanka haddii dee ay hadal kelima ku bilaabmayso ama ay kelimo dhexdeed ku sugan tahay nuuntuna waa sidaas oo kale dee ba'da iyo ta'da iyo ta'da iyo kuwa isku si unbay u qormayaane dhimcahan baa lagu kala soocaya laakiin markay gooni u qoran tahay nuuntu si gooniya u qorantaa ya-duna si gooniya u qorantaa xarafkii markaa maqsuudkaana hagaag buu u kolba kii u ahaa markaa waxay samayn jireen markay kelimadiisa halkaaba ku dabdiyaan ayay horteeda iyadoo xuruuftii ay googooyeen oo bal matalan kelimadu haddii ay dabdinayeen dee markaa kelimo imaka xuruuftaasi ay kuma sugan tahay xuruuftiibay midba gooni u qorayeen oo iyadaaba ay xarakaynayaan bay laakiin kala googoynayeen si xarafkii markaa khaasatan marka uu dhex ku jiray ama bila uu ku jirayo markuu gooni u qoranya ama uu xagga dambe galo laba siyoodo kala duwan loo dhigi u dhigmi jiray ama loo dhigi jiray uu u soocmo hagaagu u caddaado <coughs> oo waana dee kutubta makhduudaadka ah. wax markaa laga helayo ay isticmaali jireenba taas ay isticmaali jireen <coughs> oo markaa daba taas buu imika leeyahay muqadican xuruufahu linaashi naashiguna waa shaksigii mubtadiga ahay dee umuuraha tirtibaad isaga uga imanayey cilmigii markaa bilaabanayey shawalow naashi asalka hore luqada iyo shaksiga soo koraya ee waktiga dee adigu markaa barbaarka une koraya ama markaa maqsuudkaiyo dee ninkii cilmi baranaya mubtadiga ama kaasunbuu lamid yahay weli muu adkaano xaggii aqoontiisi may adkaan kaa iyadoo xuruuftiisa adu googoynayso muqatacan xuruufu linaashina kuba dabdiyo mafcuul laga dhigo xuruufuna markaa dee waxaweynaa faacilkiisiin wadbidhu markaa dabdi buu idhi fi lasli asalka ku dabdi oo waa kitaabka dhexdiisii wa fi lxawaashiyi xawaashidna waa haamishkiina ku dabdi muqadacan xaalatay kelimadii mushkilka ahayd weeye adigoo googoynaya ama lafdigii mushkilkaa xuruufoo xuruuftiisoo kala soocsoocayoo midba gooni u qoraya kutubta horena waa wax ku sugan ee makhduudaadka ah kuba sugan oo waxaaba markaa xaafid tarjamada abidrlghifaari kitaabkiisa taqriib dee ma aha san dabacati waa afartiisii oo kale siba sugnayd makduudki waana lahay afartaas be kitaabkii dee afartiisa kuma qornaa ayaa magacyadii aabihii lagu sheegay baa ishriq ayaaba mala magac sidaas ayaaba kamid ishriqa waxaa mooye markaasaa intuu gudihii ku dabdiyey ayuu wuxuu dusha dhigtay cayn shiin ra qaaf oo xarakadiina uu yeelayo ujeedada midba gooni u qoray sidee kelimadan sida loogu dhawaaqaya ama xuruftu tay ay cadaato waana waxay had iyo goor la iman jireen tan oo waa dabdiga ziyaadaya iyo dooxa ziyaadada la iman jireen xurufta googoynteeduna taas weeye adigoo haddaba xuruftii googoynaya linaashawe walkhaba xaqiq laa tucalliq tumshii walaa bilaa macdiratin tudadqiqi walkhada ay waxaqiq sug alkhada khadkii oo baqnaa khadkii iyo qoraalkii aad wax qoraysay mid waadixa oo sugan xuruuftu ay caddahay xaraf kastana dee hagaag u muuqdo dee aan markaa qalad aanu uga iman taa ku subgulayo manaa xaqiq macnaa axkim weeyaano ixkaamka halkan iyo taxqiiqa halkanna wuxuu noqonayaa xuruuftii oo la caddeeyo oo mid kastaa si u qormayey ee lagu yaqaanay loo qoro taasba weeye oo hagaag loo dabdiyo walkhada khadkiiyo xaqiq taxqiiji oo sug laa tucalliq ha tacliiqin tacliiqa ula iman tacliiqna waxay yidhaahaanba waa khald الxruf alati ybagii tafriqatuha xuruuftii ay ahayd in la kala saara la kala sooco oo laisku daro taas bay tacliiq ku magacaabaan oo adugu waa isku darkaa iyo matalan xuruuftii asnaanta haydee dee sida siinka iyo wixii ilka yaroo soo taagtaagan ama asnaantaas lahaayo asnaantoodii aan la caddayn adugu waa xarafkii on si si fiicnayd looba qorin iyada tacliiq waydaan xuruuftii ay ahayd in la kala saarsaro la kala gooyo la israaciyana tacliiq baa la yidhaha haddaba tacliiqaha ah la iman waayo qalad badan baa ka imanaya tumshiqi ay walaa tumshiq nahyigan buu ku cadfan yahay walaa tumshiq hana degdeginoo kitaabadaada ha ku degdeginoo ee xataa xuruuftiiba ha gaba muuqato xuruuftii markaa ay ahayd in la kala saaraana haba kala saaree laakiin surcadan kitaabada iyaduna waxaa ka imanaya markaas waxa weeye dee kollay akhdaabaa kaba imanaysa marka mashqi waxay yidhahdeen surcat surcatulkitaaba weyn cumar ibn khadaab baa laga soo naqliyey sharu kitaabati almashqu wa sharu lqiraa'ati alhadrama hadramana waa hadalkii oo aada loo dudubiyo oo dee lagu degdega qiraa'adii markaa mashqiguna waa iyadna kitaabadii oo lagu degdego haddaba laa tucalliq ha tacliiqada tacliiqaas aan sheegnay hala iman tamshuq ay walaa tamshuq weeye macnaha kuna degdegin kitaabadii degdegana waxaa ka imanaya de iyaduna inaanay xurufo qaarkood kala soocmin oon la kala garano dee waxyaala saasa ayaa markaas degdegan bactirat alxurufa xataa tafriiqadeed baa dhacde oo ayaa meesha ka dhalanaysa ee taasna ha ku degdegin way walaa tudaqiq ha yarayn khadkaadii ilaa macdiratin cudurda cudurdaar la-aan oo iyadoo haddii aan wax kugu xambaarayaa jirin dee khad waadexa oo la aqri'i karo ku qor ee khadkaagii mid daqiiqa oo yarha ka dhigi waayo waxaa dhici karta horta dee shaksigii basarkiisu daciifka ahaa khadka caynkaasa kuma intifaacayo waxaana suurtagala kan kaatibkaa naftiisu intuu cumrigiisa dheeraado ama isagoo dheeraanba araggiisu daciifo wixii uu aada u yaryareeyey ee khadka daqiiqa uu ku qoray inuu arjiba waayo taas baa waxa weeye ayaaba dhici karta bacd alculamaa bay ka soo naqliyeen isagoo khad daqiiqa arkay inuu yidhi hada khadu man laa yuqinu bilkhalaf min allahi tacaala waa ninaan ciwad iyo khalaf aqoonsanayn khadkii oo dee hadduu dhimaka islahaa waraaqahan waraaqa dambe ma heli sidaad wax ku qorayse aad khadka u yaryareeba waa in ilaahay subxaana watacaala kuwo kala siinayo khalafkeeda uu siinayo in aan aqoonsanaynba amase dee in cumrigiisa uu dheeraado oo markaa dee taasba in aan oo xaggaasba amal aamin kaga jiraa mataa aan islahaynba khadkii way labadaba ku fasireen haddaba adigu macdire la-aan tadqiiqa kula iman laakiin iyada haddii dee macdira ay meesha jirto oo wax ku xambaaraya ay jiraan markaa dee dhib ma laha oo macdiraduna waxaaba ka mid ah inuu dee axaadiis badan buu qoranayaa u yaala waraaqu haystayna waa waraaqo kooban wuxuu gaadhaya maba aha wax kaluu markaa helayaana ma jirto iyo waxay ka mid tahay macaadirtii ama dee cudurdaartii waxyaalihii dee cudriga ahaaye ama asbaabihii iyada tan kitaabadii hadduu tadqiiqiyo aanay dhibi ugu sugnayn waxaaba macdiladaa ka mida ah iyadna kole wax islaasimaya dee faqri oo waanu helahayn bay waayo dawlada waraaqalaanta xataa isagoo wixii haysta ay u waraaqi waayi karaa ee waa baahi had iyo goorna culimada iyo dadkii dalabadii cilmiga aad iyo aad uguba badnayd oo had iyo goor dee waa dadkaa dalabka iyo rixlada ku jira wakti ay wax kasbadaan suurtagal may ahaynba cilmigan kamay haleelayn markaa intooda badan fuqaradaas bay ahaayeen masi shaacire laga soo naqliya caalimna ahaa qultu lilfaqri ayna anta muqiimun qaala lii fii camaa'imi lfuqahaa'i ka cabirayba markaa waxa weeye haddaba taas bay ahaydba waxaa kaloo dee ah, markaa macdirada ama waxyaalaha cudurka u noqonaya ama cillada sababba u noqon kara khadkii loo tadqiiqiyo ka mid ahaa rixladii oo iyo hadiyo goor way rixlo badnaayeen socodkooda badnaa dee hadday kutubtii ay fard caadiya ku wada qoraanna badankoodna fuqaradaas bay ahaydno way lugeynayeenba oo lubun baabay bilaadaa badan ku marayeenba marka waxaaba ku cuslaanaysay siday u qaadan lahaayeenba wixii ay qorteen iyagoo kumayaal xadiid qoranayey ayaaba ku adkaan lahaayo markaasay tadqiiqin jireen hadka yarayn jireen bal waqti dambe haba kala saareenbe sida ay ugu fududaato qaadda ay kutubtaa qaadayaanba oo dee barhkood baa iyagoo anderis ama spain ka yimid oo ilaa baqdaad meel ka shiisaba soo gaadha intaa luguna ay ku soo gaadheen dee malaabadda markii kasoo tallaabayeenun mooye intaa kale si baqiy ibnu makhlad imaamkaas kaba dhacday iyagoo rixladoo dee sanado badan qaadanaysay markaa taasna way ugu baahnaayeenoo adigu khadkan tadqiiqla daqiiq dee khadkoo la yareeya waayo waxaa kollay shaksigiiba xataa naftiisa kii qoraaban ku intifaaci karan haddii araggiisa daciifo oo ma fiicna laakiin dee umuuraha caynkaasoo had iyo goor iyaga laazimi jiray oo ama faqri ha noqoto rixlada badan ha noqoto iyo waxyaalaha caynkaase ayaa waxay keenayeen bacdigood inay khad aad u daqiiq ah oo aad u yar inay wax ku qoraan dee ilaa maanta ayaa la hayaa oo madee nuurulkutub bacdigood ay ku taalaan kutub maanta mujalado badan ku madbacaysan oo mujalad keliya ah kitaab lagu qoray waayo ragga dee sida ali cabdillaahi suuri sheekha khadiib iyo oo ay dee laguna yaqaanay kitaabo daqiiqa inuu qoro muja bukhaariyo muslim buu mujalad isugu geeyey keliya waa dhammaantood mujalad isugu geeyey oo kale bal waxaa la sheegay iyadoo madiine makaatibteeda bacdigood markii dambe ay ku dambaysay imaamkan sindi la idhaah ee xawaashida ule umuhatufito oo dhan muwada maaliki iyo lixda kitaabee umuhaadka iyo culumulxadiid oo ibnu salaax inuu mujalad keliya ku wada qoray oo kale waxaana uu sheegaa imaamkan shaakir ama sheekhan shaakir sharaxiisan uu ku leeyay musnadka imaam axmed isagoo ka hadlaya kutubtii ugu kaalmaystay kitaabkan sharaxiisa oo kale in daarulkutub almasriya uu ku sugan yaho kutubtii weliba maraajicdiisa ahayd ama uu kaalmaysanayana sharaxan ay kaba mid ahayd nisqo kitaabkan la yidhaha tahdiib ee mizi leeyahay waana nisqo nafiiso had nasqi oo daqiiqa ku qornaa buu yidhi mujalad bay ku qornayd maantana kitaabkii dhowaan baa lasoo madbuceeyo shan iyo soddon mujalad buu ku madbacaysan yahay bal dee kitaabka tuludkiisa xaafid ibnu taadiib taadiib labaiyo toban mujalad ayuu ku madbacaysan yahay waxaana ku sugan iyadna khasaanat rabaad oo magaalada dee marof ku taala rabaad oo maxaqiraya imaamkii cabdilxayi alkatani la yidhaahana mar la odhanayay baa isaga milkigiisa gashay markii dambena alkhasaana alcaama oo ayuu ku wareegay kitaabkii awqaafkoodii kitaab markaa la yidhi kun iyo laba boqol iyo saddex iyo sagaashan safxo weeye waa intaas oo uu ku qoray fatxulbaari dhammaantii iyo shan kitaab msharaxan markaa alfiyada ciraaqi sharaxeeda nukhbaha oo yar laba manduumo kolo xadiisa iyo alfiyada ciraaqi gooni matniga ay u saareen oo lix iyo afartan safxa iyagu isku ah iyo inta kaleo fatxulbaari ah waa dhaabawaani mujallad keliya un oo intaasun ah waa khadkaa daqiiqa lagu qoray waana wax imaka ma aha taasi waxay markaa dee jira waa wax waaqaca oo de imaka darkutub daarulkutub masriya ee nusqadaasi taalaaba imaka tahdiibka misjid isagoo kollay waxyaalaha ku kalifaya bacdigood ragga khadka caynkaasoo yaqaanayna ee umuurahaas baaba ka mid ahaa waana wax la yaable wax gacan lagu qorayo dee qalinkan iminka lagu qorayna qalinkii hore khadkaa lagu qorayo haddana sidaa ay u qori karayeen oo arrin aada iyo aada u mustaqraba haddaba tadqiiqaas haddaan ima cadira jirin cudurdaar jirin waxa weeye markaa tacliiqna hala iman mashqina hala iman ha tadqiiqina khadqiga khadkaagii ha yarayn weeye وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقضها أو كتب حرف أسفل أو همزة أو فوقها قلامة أو فتحة أو همزة علامة waxaa jirtayna culimada ictinahoodii iyo cinaayadoodii badnayd xuruuftan dee aynu aragnaynu naqaano inay dhibca leeyihiinna dhibcaa bay u yeeli jireen kuwan muhmalada ah ama aan dhibcaa lahayna calaamo gooniyay u samayn jireen oo si aan loogu qaldamin oo xuruuf kale inay isku eegyiin dhibcaha uun lagaga soo cusila xarafkii inuu kaa muhmalkaa yahay si loo garto ayay calaamo isagana u yeeli jireen marka walow saddex calaama ay aada u shahiir ahaayeen sheekhu in ka badan buu inoo soo naqlinayaayo calaamaad ay ku dabdiyeen xuruuftii muhmalka ahayd oo kutubtii makhduudka ahaydba kuwa sugan wayabaqii markaa waxaa haboon buu yidhi dabdulxuruufi xuruuftii in la dabdiyaa muhmalati aan dhibicda lahayn binaqdihaa dhibcaynteeda la dhibceeyo ee dhibca loo yeelo markaa lagu dabdiyo marka aw amase katbi xarfin xaraf qoritaankeed asfalahu waa asfal xarfi muhmel oo xarafkii isaga u eegoon kan markaa roon ee meesha ku sugan ee muhmalkaa xaraf lamida oo lagu qaro asfalahu asfal xarfi muhmel amase binaqdiha waxa weeyaan dhibcaynteeda la dhibceeyo asfalahu waa xarafkaa muhmalkaa xaggiisa oo kataa in lagu naqdiyo ayaa habboon oo markaa wax adigu ihtimaamkoodii badnaa kuba sugane waxaa calaamaadkay isticmaali jireen ka mid ahaa markay kelimadii qoraan haddii xaraf muhmari uu ku sugan yahay dhibidhii xarafka la midkii uu korka ku lahaa mid lamiday xagga hoose kaga qori jireen bal matalan ra iyo za meesha hadday taallo dee zadii dhibic bay lahayd oo dushay ku lahayd taasi iyada waa wixii markaa xarafkii marka hore aynu soo marray in la dambinayo dhibicdiisii la qorayo haddaba ra marka ay tahay ayay xagga hoose dhibic kaga qori jireen ujeedadu markaa dhibicdan wax kale maaha ee waa zamaahay ogo weeye oo waa calaamatulimaal bay odhanayen waa calaamatulimaal taasi waa mid aw kadib xarfidna waa calaamo labaadoo ra'dii matalan ayuu ra' yar xagga hoose kaga qorayaa xaraf la mida ayuu xaggiisii hoose kaga qorayaa waxaanay xarafkan labaad yahay ee xarafkan sare lamidii waa inuu xarafkani muhmaliye kii dhibicda lahaa aanu ahayn taasi waa laba calaamo aw hamsatin weye markaa binaqdihaa ah dhibcaynteeda aada dhibcayso ama dee aw kasbi xarfin xaraf qoritaankii asfalayaa asfal xarfi duuma lagu qoro aw hamsatin aw bikasri hamsati wey ama hamse qoritaankeed hoosteeda lagu qorayo oo waa hamzo ayaa la qorayaayoo xarafkii muhmalkaabaa hoostiisa lagu qoraya aw amase qulaama yuktabu waa la qorayaayo fawqaha korkeeda waxaa lagu qori qulaamatun qulaamo qulaamadu waa xidida waxaan aan ka goyna inta aan ka goynaa qulaamo la yidhaah e macnaa waxa weeya bil yar baa lagu qorayaayo weli baa yidhaaheen halkeedan banaani sari u jeedaysa oo waadna waxay isticmaali jireenoo waa hilaal yar ama wax yaroo dee saa qulaamada xidida waxaa laga gooye kale dee taas markaa u eg oo xagga sare ay ujeediyeen soo foororin ayaa xarafkii muhmalka ahaa ayay dushiisa ku qorayeen taasna iyadna waa calaamo kale aw amase fatxatun tuktabu waa la qorayaa fatxatu fatxo ayaa korkiisa lagu qorayaa tanna waa calaamo ihmaalo iyadoonay fatxo kordhowii ahayd oo dee kitaabku si si kale aan xarakaysnayn ayaa xuruufta muhmalkaa ayaa calaamo u eg kordhow ayay dushiisa ku xariiqayeenba oo sidii xaafidka ciraaq ayaa wuxuu sheegay nin dee waktigii dadkii marka ay la kulmay ka mid ah inuu radwan aqriyey halkii radwan ahaydba khaasin aljana inuu radwan aqriyey markii uu